maxaa khalada axkaamteeduu halkan ka bilaabayaa oo fasalkani gabadhii la guursaday ciddii guursatay in lagu wareejiyo haddii ay iyagu soo dalbadaan ay soo codsadaan ayuu ka hadlayaa may axkaamta nafaqa wujuubiya kama hadlaya halka baabkan yajibu waxaa waajiba tasliimu lmar'ati haweentii in loo dhiibo loo gacangeliyo cala alfawri weliba si deg dega caqdiga wixii ka dambeeya idaa talabahaa haddii uu codsada ninkii guursaday fii manzili zawji ninka gurigiisa iyo meesha reerka uu dejinayana loogu geeyo oo lagu loogu dhiibo ama gacanta loogu geliyo halkan waxay culimmada fuqahadeennu tilmaamayaan ninka markii uu caqdiga dhaca kadib wixii ka dambeeya mas-uuliyadda gabadhan iyo reerkani isagay saaranta wax dhexdooda xiriir iyo xasimtaac iyo xiriirkii goboleed ee xaraamta ahaana caqdigiibuu xalaal ku noqday isaga haddaba wuxuu xaq u leeyahay inuu dalbado yidhaahda reerkaygii ha laygu soo wareejiyo dadkiina waxaa waajib ku ah gabadha iyo reerkoodii arrintaa inay ajiibaan ay fuliyaan mar hadday aqbaleen inay u guuriyaan laakiin hal shardi baa ku xidhan markay waajib shuruud baa ku xidhan markay waajib ku noqonayso marka koobaadi gurigii gabadha loogu geyn lahaa ee iska dejin lahaa waa inuu hayoo diyaariya fii manzili manzili zawji haddaba waa haddii uu dejinayo weeye haddii uuba meel kale degan yahay oo la safrayo gurigiisiina u raacayso isla aadayo shardi inuu reerka meeshan dejiyo hore gabadha dejiyana aanu jirin iyadana gacantaa loo gelinayaa in kaanat waa shardiga labaad ee haddii ay tahay tutiiqu mid awooda alistimtaaca reernimadiiyo reeraysi hadday awood u leedaho kari karta wey haddii ay reer sikeed noqon karto oo gabadha ninka lagu meheriyey gabadh reer iyo gogol ka bixi karta haddii ay tahay in lagu wareejiyaa waajiba waxaa looga jeedaa haddii gabadhu ay yar tahay oo iyadoo yaroon guriba gaadhin in inta la siiya lagu meheriyo uu yidhahda caawa bay u soo wareejiya dadka waajibku ma aha ade gabadhan ay gabadh guriga reer guri ka bixi karta ma aha haddaba masalada inaga badan oo gabdhaha yarinta lagu guuriyo haddana hadduu gabadhii widi ma gaarin la yidhaahdo masaladu asal bay fiqiga ku leedahay laakiin marar baa inaga laga yaabaa in laga badbadiyo oo gabadhu ma gaarin iyo weli diyaar ma ahad iyo dee xuduud iyo dawaabid inay yeelata weeye laakiin masalada asalkeedu haddaynan gabadhu reerba noqon karin yarsub in la yidhaahdo xaq baa loo leehay degdegii waxaa uu ka soo reebay fa in sa'alat iyadu haddii ay codsatoy weydiisato arintii daara in la yar sugo untudirat waa la sugayaa wa aktaruhu inta ugu badanna alaaata ayaamin saddex maalmood wey hadday gabadhii oo reer noqon karta xanuun iyo cudurdaar muuqdana uusan jirin ay tiraahdo inaan diyaargarooba aan u baanahay ee hala sugo ilaa saddex maalmood baa la siinayaa soo cilaamato soo diyaar garowdo dharkiiyo labiskiiyo ha soo diyaarsato desay reer ku tegi lahayd haddaa meelkii dhacay hadda soo bax markii la yidhahdo alaabtii sugmakay hagaajisna hadday tiraado xaq bay u leedahay laakiin ugu banaan saddex maalmood waa inay ku diyaar diyaargarowda bay yidhahdeen haddii mas'alada la yidhahdo maxaa lagu saleeyey waa laba jus qaybta hore haddii ay baahi diyaargarowiya u baahan tahay waxay yidhahdeen waxaa looga qiyaasay mas'alatu safar sharcigan wuxuu faray ninku hadduu safar ka yimaado inaanu habeen reerka kusoo kadinin walidaalika nabigu masaajidku ka bilaabi jiray markuu safar ka yimaado dee sidii waagi hore ma ahayn oo telefoon iyo laysuma soo diri jirin safarku markay yimaadaan masaajidka ha laga bilaabo haddii habeennimo la yimaadana reerka banaankiisa ha la baryo warku ha gaaro reeruhu xogta ha helaan markaasuu nabigu wuxuu yihi qofkii laga maqnaa inay diyaar garowdo watastaxidda almakiibatu tii laga maqnaayo isdiyaarinteeda ilaa nabigu gaarsiiyey inay hoos xirato halkan maxaa laga fahmay safar baa gaaban baa ku maqnayd marka aad timaado adoon war lagaa haynin dabad albaabkaa soo garaaci meelaha iyo soo marmaro magaalada imo masaajidka soo maro banaankaa soo yar yarhaasao in odagii yimid hala ogaado hala isdiyaariyo hala isnaashnaasho ninkii reerkan balaha iyo qiimihii safarta ah haddii la yidhi gabadhii reerkaba ku cusbay inay waqti hesha xaq bay u leedahay aan isdiyaariyo isnaashnaasho hadday dhacdo saddex maalmood intee laga keenay waxay dhaheen markii la yidhi muddaha la sameeyo muddadaa saddexdaa sharcigo axkaam badan ku xirayaan aragnay salaantii waxaa la yidhi saddex jeer baa la yidhi qofkii hindhisoodee xamdiga raxmaka allah hala yidhaahdo saddex hadduu ku celiyo allaha allaha caafiya harga baahayaa la yidhi salaadkii saddex baa laga dhigay waxyaaba badan oo lamid a ah, istidaankii guriga ma soo galaadii saddex baa laga dhigay wasiyadii cadadka uludka ah lagu xadeeyey waxyaabo badan baa saddex laga dhigay marka waa cadadka ugu badan gaar ahaan qoyska marka la yimaado dalqadihii waa saddex iyo waxyaabo lamida waxay yidhaahdeen baan u aragnay in cadadka ugu roon la yidhaahdo waana cadad yaraanna qofku diyaargarooba ku filan wixii ka badanna dacatii buu noqon karaa halkaasum bay ijtihaad ka istinbaateen fuqahadiinu fain kaanat amatan adoon hadday tahay waxaan aada guursatay hadday addoon nin leeyahay baad guursatay oo lagu meheriyey lam yajib waajib ma aha tasliimuhaa ninka in lagu wareejiyo lagu gacangeliyo ilaa bileyli habeenkii u maahan wahiya binahaari iyadu maalintii cinda sayidi sayidkooday la joogo saydkana xaq buu leeyahay oo maadaama uu leeyahay istikdaamkeedu iyo adeegsigeeduu leeyahay ninkana maadaama uu guursaday xaqii gogoshiiyo istimtaaxu leeyahay istimtaac iyo gogoshuna asal habeen baa u ah shaqadiiyo xamaalkana asal maalin baa u ah oo wajacalna nahaara macaashan buu ilaahay yihi wixii asalka shaqada u ahaana shaqada sayidka xaqu leeyaha lagu wareejiyo wixii asalka gobol iyo istimtaac u ahaana ee ninka caqdiga guursaday baa xaq u leh isagaa lagu wareejiyo saasaa xaqa habeen iyo maalin loo qaybiyey wejkaasay ku sareeyeen fuqahadir walmustaxabu sida sunnada markii gabadhii laguu soo wareejiyo gurigana lagugu keeno maxaa haboon soomaalidu dhaqamo badan bay leedahay dadka la socdiya kama hadlayno waxa uu ka hadlayo gabadhii gurigaa loogu keenay ninkii ama ha ka soo horeysa gabadhuyo guriga ha yimaado ama isagoo ha ka soo horeeyo isagoo jooga guriga ha loogu keeno iyadoo gadaal ha ka timaado sida dhaqanka soomaalidu labadaba u kala yahay maxaa haboon inaad samayso walmustaxabu sida sunnada an yaakuda zawju ninkii inuu qabto weeye ama gacanta saara binaasiyatihaa madaxa qaybtiisa hor fooda awala maa yalqaahaa markii uu la kulmay ugu horaysan halkaa madaxeedaa gacantii inuu saaro ama uu saa u qabto baa sunnaa kow wayadcuwa uu ducaysta bilbarakati baraka uu ku ducaysto arrintaasi waxay ka sugan tahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu yihi ninkiin qofkiin hadduu haween guursado ama uu addoon soo gato ha yidhaahdo ilaahu khayrkeedaan ku weydiisanayaa iyo khayr wixii al lagu abuuray sharkeed iyo sharkii lagu abuurayna waan kaa magangelayaa xadiidka ibni cumar wa xasana xadiid kale abu hurayre waxaa jira uu leeyahay madaxa fooda ha ka saaro kadibna saha u ducayso sidaa weeye sunnadu laakiin dhaqanka soomaalidu saas maaha anu laba labadaba waa ka arkay in halkaa inta la kala fadhiista gafuurka laysu isu tuuro indhaana la isu cadeeyo oo midka roona mid kalena waa arkay oo gabadha marka guriga lasoo soo xilli salaad subax iyo agagaarkeeda la keenaa habeenkiina ninka iyo asxaabtiisaa guriga barya guriga gabadha marka intaan la soo gelin si loo ogaada raggii u toosaan haween wadaa guriga waxoogay u qaadqaado oo ku wareejiya markay diyaar garoobaan ninka muxuu sameeyaa iridda laga galo meel ku aadan buu jeeda la fadhiistaa markii saa usoo gashana ilaa uu saddex jeeda ku dhufta lama wada hadlo waan guddoomadeeda ka dhigan tahay saddexda jeeda waa dhaqan soomaaliya oo waxaa igu yaaqunaa markii arkay gabar carartayo ninku ima rabay tiri maxaa dhacay markii guriga laigeliyey saddexdii jeeda laguma dhufan bay tiri dhaqanku waa wax cajiib isagoo qaab daran hadduu dhaqan noqdo isagii baa noqon isagii baa miisaan wax lagu kala miisaanta noqon isagoo qaldan labadaba halad wey salaantii islaamku iyadu waa mudan tahay ba assalaamu calaykum labadii isu timaada oo baab bay leedahay kadibna ducaa reerka lagu bilaabaa innaga waxaa kaloo dhaqan inoo ah marka gabadha la soo geliye hees lagu bilaabo hees ciyaan iyo muusig iyo meelaas lagu soo dhaweeyey meel baraka laga doonayo iyo bala iyo lacnadi ay ku soo degto berrina iyagoo qacqaacqacqaal ay wada haysto isqabqabsadee ad aragto marka guryihiina ducadaa ku bilaabo caana waa lagu shuba marka lasoo soo geliyo caana ku shubay taana waa maqasheen shaqama xuliga ka dhaqan waxaa ka mida ah qolyo caana intee qaada marka la soo geliyo buf ka siinayo caana saddexdaa lagu daalo ama saddexdoodood baa arkay saddexdii caano lagu daray inoo la sheegay marka calaa kulli xaal waxa waa iska iyo dhaqamadu ma fiicna de reer dagaal iyo qaylo lagu bilaabay lagu aasaasay iyo gabadh markay soo gashayba feed la bilaabay meeshaasi waxaa waye meel xaal ilaahay ogyahay baa yaalla marka ducada lagu bilaabo wayamliku ninku wuxuu milkinayaayoo xaq leeyahay alistimtaaca bihaa inuu reeraysto min ayri ibraarin isagoo dhibaynin reeraysi aan dhib ahayn buu xaq u leehay sababtoo ah nabigu ala slam wuxuu ka reebay muslimiinta wuxuu yihi laa darara walaa diraara dhibna lama bilaabo dhibna laguma jawaabo laguma abaabulo saa darteed xaqa istimtaaca ay ninkuna gabadha inuu ku dhiba lama ogola walidaalika xaqul istimtaaci hadduu darar iyo dhib aynan xamilayni kelin yeeshaay cinda fuqahaaina xaqu lfashi bay leedahay intaan aqrinayay mar dhexdaasa waxaan akrinayey waxyaabaha sidan oo kaleeta abraarta dhalata da markaa dadkii waxbaan kala xukumi tiraahdo masaladan dacwadeedaa ku iman dacwadeeda markay kuu timaada dhibka la sheeganayay gogoleen dhib gogoleed baa la sheeganayaa mar waxay fuqahadu ka hadlaan aan ii sheega haddaba fuqahada waxyaabahay ka hadlaan mararka qaarkood markaad faqiih tahay marna qaadi noqoto markaad faqiihtaho fiqi diraasaynayso marna qaadi noqoto dadiisa isa kala xukumayso waxyaabo badan oo marka caadiga la yahay in la dhaho ama la sheego laga warwareego ama in la dhegaysto dhegaystoba qofku ka xishoodo baad baadgariya dacwadan dhegaysan masaladii dalaysaysa markaad baaraysana aada meelo badan ka akri hadhow markaad xukumaysana waad sheegi oo waad ka hadli oo waad sababayn markay dhowr jeer ku soo marto adiga xasaasiyadii dadku ay qabeen way kaa dimi oo carabta waxay yidhahdaan kasratu lmasaasi tudib lixsaas waxaad in badan haddaad ku dhex jirto dareenkiisu uu kaa uu kaa kaa tagaa maalinka ugu horeysa dad qaar daran aad aragto waa dhibsan daris haddaad la noqoto marka dambe caadi bay kula noqon qofka cusub uu la yaabi laakiin adiga caadi bay kula noqon marka anagoo de fikiga iyo qadaha intaan ku dhex jirnay waxyaaba badanoo idinka laga yaabo inaad la yaabtaan baa annaga caadi ma aha maantao dhan kutubi de markaad labaatan kitaab ka akrido wixiise dabiici buu iska noqonaya waxay ka hadlayaa ka hadlaan haddii dararka waxaa kamida ah in jimaacu uu u baahan yahay ninku badan yahay fawqa alcaada mase qofku ayna keri karin ba ay tahay wixiiba kala go- male soomaalida waxay dhihi jireen listin buu dhashay listin buu dhashay mataqaanaa listin buu dhashay waa wax ka socda asalkiisu shamsu lmacaarif iyo mujarabaat dayrabi iyo kutubtaa ka yimid wey manaasisha sideed iyo labaatanka ah bay kutubtaasi qaybtooda tanjiimka ku salaysan iyo xidigin ee kitaabdayee la rogo iyo kuwoodan buruujta ku ee waxa burjigiisu waa kadaa burjigiisu waa kadaa yihahda sideed iyo labaatanka manaasisha ah ee afarta xilli ee gugaya dayrta iyo xagaaga iyo jiraalkaa mid walba toddobaa soo jeeda mid waliba habeen buu dayaxa la fadhiyaa sideed iyo labaatanka habeen ee bisha hijri bishan hilaaligaa habeenka sagaal iyo labaatanaad bisha lama arko oo tawman baa la yidhahdaa bishu way baafataa bishu hadday shiruudada tahay o soddon ku dhalanaysana laba habeen baa la waayaa sideed iyo labaatanka kale sideed iyo labaatanka burdi bay midba la socotaa waxay haddaba axkaam ka sareeyaanaya buruuj bishu habeenkay la fadhiday goormuu calool galay mar cadaal bay la fadhiday mar xidiga urur la yihahda urur baaba loo bixiyaayo uu tarmiyo uu fara badan bay yihaahdaan habeenkay la fadhida ninkii dhasha kii dhasha habeenkay cadaadxayn la fadhida weligii faqiir buu ahaana bay yihaahdaan habeenkay xidiga godan la yihahda la fadhido hadday bishu ku bilato meel kastoo godan baa laga cararaayo biya buuxiye yihaahdaan suxul iyo mariir haday la dhalato abaarba oo meel biyo iyo barwaaqaa la raasada abaar baa la fila dad saasay ku xidigayaan fiimaa waxaa ka mid a xidig saddex dhardhaaru eeg liskin la yidhaahdo waxay yidhahdaan rag iyo dumarba habeenkuu lisjin la fadhiya qaarna waxay ku dhihi ilmihii calool gala qaarna kii dhashay ku dhihiye shahwadiisu zaa'id bay noqotaa bay ku leeyihin intaa markay kuu soo gaadinayaan wax shahwadiisa xaddeeda la awooda maaha baawadaadadii hore waxay dhihi jireen haddii uu listin dhasho haddii u listin dhasho macnahaasa looga jeedaa hadday xadda baahidiisa shahwo wax ka badan ayna keli karin tahay waa idraar iyo darar weeye xaqulfasligeeda haddii xubinka taranku wax la awoodoba uusan ahayn nin bay ka sheegaan away meeshii iyo waa meeshaad lowga ku haysto bixiiba haddii uu noqdo wax xadka baxa oo gabadhii aynan awoodinba waxa xadkana xaqulfaski bay yeelan iyo ilaa dalik intaa ka badan sii gelina hadda wayamliku listimtaaca biha min gayri ibraarin fuqahada waxaan ku arkay misaal kaloo la yaabay anigu inuu jira garanba maayo nin fuqahadan akriyayo wuxuu yihi ibraar nikaax waxaa kamida ah? dad waxaa jira markay gogol u baahdaan inay gubashooda aan dhamaysan karin inay balaad ku dhex wadaan maahane qandhuufe iyo faad iyo qadiyo iyo kuwa ku dhex wadaa jira wi ma maqalba waxay isu soo dacwoonayeen laakiin nin fuqahadan ka akriyay hadday jirto wax noocaas oo kaleeta uu noqdana oo xamili weydana dee xaqulfasabay yeelana xaqan istimtaaca in shahwada la guto sidii istimtaacaha inna loo gutaa loogu talagalay hadday idraar iyo darar ka soo gaaraya inan xamili karin xaqu mutlaa xaddaas haddii uu xaddaa gaarana idxaqulfaska bay leedaha wuxuu istimtaac intuu ka guulo buu cadaab isu bedelaa cadaab iyo dhib buu isu bedelaa walow wuxuu xaq u leeyahay an yusaafira inuu la safra bihaa haweentii in kaanad xuratan hadday tahay xor hadday tahay inuu la safroo meel kale la dego buu xaq u leeyahay haddaan shuruudul ka mid ahayn inay meeshan deganaato ama reerka kaag dhawaato hadday shuruudda kamid ahayd lama jebin karo nabiguna calayhi salaatu wasalaam haweenkiisa markuu safar aadayo waa u qorutuuri jiray si qorutuurkeeda soo baxan safartay u raaci jirtay walahu wuxuu xaq leeyahay an yaczila canhaa inuu ka siibo biyaha banaanka ku daadiyo shahwada marka la gaaro xuratan kaanad ha ahaato aw amatan idanna uma baahna buu leeyahay masalatu alcasli marar badan baan tilmaanay munaasabaad kala duwane waa reerkii oo xiriir gogoleed dhex maro xilliga biyaha shahwadu ay imanayaanna banaanka lagu daadiyo badanaana waxay timaadaa marka laga cararayo haweenku inay uuraysato ama hay isku raacsanaadaan ama isagu qabyada hawato masaladaasina saxaaxay ku qoran tahayo sida imaam muslim fii saxiixi abi saciid alkhudri jaabir iyo ka warinayo waxay leeyi kunaa naczilu wlqur'aanu yanzil iyadoo nabigu joogo qur-aanku degayaan samayn jiray walow kaana mima yunhaa canhu lanahaana canhu qur'aan haddii wax la isu diidayo ay taban banaanayn qur-aanka naga reebi lahaa maadaama aan laga reebin sukuudkiiyo wamaa sakata canhu fahuwa cafu xadiidkii haw waa xalaal halkaasay u daliishanayaan nabiga mar baa la weydiiyey sala allahu alay wasalam jaahiliyadii carabtu dhaqankooda weylalmawuudatu su'ilat waa ka ahayd ilmihii yar ee dhashay baa la duugi jiray isagoo nool waxaa la yidhi ninka biyaha banaanka ku daadinaya ma wadiba markaasuu nabigu wuxuu yihi daaka alwa'du lkhafiif waa waa nolol waa duugmo qarsoon buy maanaa weli ma dhalanin laakiin iyadii oo yar farsamaysan weeyo intuunan ilmaba noqonin makaaminkana ku dhicin laakiin wa'du lkhafiiha ku magacaaba laakiin ma taxriimin nabigu calayhi salaatu wasalaam fuqahada qaar ba waxay qabaan hadday gabadhu qof xor a ah tahay inay xaq u leedahay inay ogolaato iyo inay diido arrintaas inay ogolaato inay diido inay xaq u leedahay laakiin cinda shaaficiya lama sheegin haween inan la weydiinayo saxaabaduna waan samayn jirray bay yidhaahdeen marka tarkulistibsaali fii qadaaya alaxwaali maca qiyaami lixtimaali yunazilu manzilat alcumuumi fi lmaqaali qaacida hida raaciyan laakin lilawlaa sidaa fiican alla ifcala waa inuusan samayn arrintaa inaadan samaynin baa fiican nabiguna calayh salaatu wasalaam waaba tilmaamayo horta mutcadii istimtaac iyo nagdadiisii waxbay u dhimaysaa midda labaadi haddaad ilmo ka cararayso kolla ilmo ilaahay inuu qoray ilaahay uu qoray inuu dhasho uu dhalan walidaalika nabigeena waxaa ka sugna calayhi salaatu wasalaam markii arrintaasoo kale la weydiiyey inuu yihi wax dhiba ah idinkuma haysa haddaa iska daysaan ilaahay haddii uu naf abu doona inuu abuuro uu qoro uu abuuri ilahay hadduu doona inuu naf abuuro uu abuuri si un bay kaaga fakan si un baa meesha wax ugu daqaqadi walahu xaq wuxuu leeyahay an yulzimahaa inuu ku qasbo bimaa yatawaqafu wuxuu ku istaagaya ka maarmin alistimtaacu tawaqafu listimtaacu ku dul istaagaya caleyhi dushiisa kalgusli min alxaydi wey istimtaacu laba shay buu u baahan yahay qaybi waxaa la yidhahdaa wax la aantihi aan istimtaac iyo gogoli banaanayn gabadhu caadada inay kasoo qabaysato way oo kale hadday najaasaad jiraan wixii najaasaada in laga nadiifiyo wey qaybna waxaa weeye isaga aanti aantii istimtaac waa dhici karaa laakiin waxbaa ka dhiman sidii la rabay meehe waxbaa qashqashaya wixii qashqashayana waa qayb waa bimaa shay inuu ku laazimiyu xaq u leeyahay yatawaqafu calayhi ay ku istaagayso ina ka maarmaynin kamaalu ladati kalgusli min aljanaabati wey janaabada inay ka qabaysata walistixdaaji tima hoose inay iska xirto wey waizaalati lawsaaki waxay wasakaya shiira inay iska nadiifiso wey isagana sidoo kale laga dabaabo iyada keliya maaha iyada hasagiibisaasna ma aan shiira lama ogola walidaalika nabiga guriga markuu habeenkii yimid casa wuxuu ku bilaabi jiray caday afku iska cadayi jiray markuu horeysa de nin saaka salaadii intuu baxay maantao dhan aan cayadanin guriga markuu cadaynin guriga markuu soo galo seeruu shiira ma maantao dhan baad iidaysay nadaafadaasi reerka jirisaankiisa iyo jacaylka qoyska qayb badan bay ka qaadataa wailaa qof shiirayo maalin kasta kugu soo jeeda waad kerhi marka dambe marka rag badan haweenka wax badan waxaa idinku diraya ama gobasha ku dira dee waa raggan aan danbayska lahayn walidaalika nabigu wuxuu jeclaan jiray oo kana kana ka dardaarmay carabka waa ka dardaarmay waaa kamid ahaa waxyaabaha hadaayaadka haddii lagu siiye aynan fiicnayn inaad diido cadar laguu marinayaa kamida ah. dhibaad isugu gaarsiinayn waayo culaysna qaaditaankiisu kuguma hayo carabku goonna u leeyahay tusaalayaasha markuu bixinayna tusaalu amaanay waxaa kamida ah, nin cadarla-a inaad la joogto ima an yuxdiyaka inuu kaa iska siiyo wa an tashtariya minhu inaad kaba iibsato wa ima fiican inaad ka hesho nabiguna aada wuxuu necbaan jiray intuu meel yimaad inuu soo yar shiro khudbada dadka imanaya waxaa la yidhi soo qabayso dadka shiraya bini aadam markaad la nooshahay shiirkaagu haddii aadan awsaakhiya waxa uraya iska nadiifinin dadku way isnacayaan saas darteed ninku gabadhii xaq wuu leeyahay waxaasoo dhan iska diyaari uu yidhaahdo iyadana waa ku waajib inay ateecdo isna sidoo kale looga doonaya intaasi waa arrimaha wixii la xiriiray faslu fasalkana wuxuu ku saabsan yahay haweenka aadan guursan karin ama weligaada ama waktiyada qaarkood taxriimka haweenka xaraamta ka ah waa labo kuwa weligoodba xaraam ka ah saddex bay asal ahaan ku yimaadaan nasab iyo dhalasho inay ku yimaadaan xididnimo iyo inay xididnimo ku yimaadaan reeraad xidideen iyo inay ku yimaadaan ridaac iyo nuugmo saddexdaasaa asal ah waxaa afrayn kara mararka qaarkood masaa'il licaan iyo wax ku yimid qaybna waa muxaramaad wakti go-anaho kuwaasi qayb musaaharad iyo xididtinimada kamida wey intaasuu baabkan kaga hadlayaayo wayaxrumu waxaa xaraama nikaaxu lummi hooyadii ninkuu inuu guursada xaaraan bay ka tahay waljadaati ayeeyooyinka waa in calowna haba korreeyaan ama xagga aabba ha noqdaan ama xagga hooye ha noqdaan ayeeyooyinku say u kala farcamayaan baabulfaraa'id baynu ku soo barannay walbanaati gabdha uu dhalay ninkuu inuu guursada waa ka xaraam wa banaati alwlaadi caruurtii sawiirada iyo gabdhaba gabdha ay dhaleenna waa ka xaraam ninkii wain safalna haba hooseeyaan ninkii waxaa xaraam ka ah wixii haweene usuushiisii ah ooyeyi ayeyoyi wixii dumarahe furuucdiisa ah oo wuxuu isagu toos u dhalay iyo wuxuu dhalay waxay sii dhaleenba waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaan hida dadkaa nin baadaa maxaas maxay tahay ummadahan aan diin lahayni anigu nin waxaa arkay toddoba ka dhalay gabadhiisii toddobuu gabadhiisii ka dhalay toddobada yurubtaa ku arkay markii naloo sheegay baan u daawasho tagnay waxa adduunku waa maqal iyo shakiy ka shaahid baa ka roona balakana ninka indhaha soo saara ninka la sheeg sheegayo aynu indhaha ka soo qaana bal dadkaynu weli oodyahay inuu hakale si ka noqday wabanaa walaakhawaat walaalaha waa kaa xaaraan gabdhaha ah wa banaatu ikhwati wiilal walaalaha ah gabdhahay dhaleenaad adeerka u tahay walakhawaati gabdhaha walaalaha ah gabdhahay dhaleenaad abtiga u tahayna waa kaa xaaraan weliga wain safalna haba hooseeyaan kuwa kuwaysii dhaleen kuwaysii dhaleen xaaraan bay kaa yihin walcamaati eedooyinkaabaa xaaraan ka ah iyagaa laftooda wey waxay dhaleen maaha iyo walkhaalaati habaryaraha wain calowna haba koreeyaan adiga eedada aabbaha eedadi awowgaa eedadi adii habaryartaa hooyadaa habaryarteed aabbaha habaryartii waxoo dhan waa ka wada xaraam wa ummu zawjati intaasi waa intii nasabka xaraam xaraamta kaaga ahayd laakiin eedadaa iyo habaryartaa gabdhahay dhaleen oo in aabti iyo in xaaraan kaamaah cilmaatiga xaaraankaa maaha sida adeeradaa gabdhahay dhaleen adeerta inay xaaraamkaga ahayd wa umu zawjati wa jadaatuha xaaskaaga hooyadeed iyo ayeeyooyinkeedna waa kaa xaaraan waa kuwii qaybtii xidibtinimada wey haween haddaad guursato hooyadeed iyo ayeeyooyinkeed waa kaa xaaraan wa aswaaja aabaa'igii wa awlaadihi aabbayo haweenkay qabaan een hooyada ahayd maxaa aabbaha qabeen hooyada ahayd kuwii awowgaa qabayeen hooyada ahayd aabbaha hooyadii ahayd kuwii awowgaaga labaad qabay waa ka xaaraan dhammaantood agtooda ma mari karti waa awlaadii carruurtiisa haweenkay qabaan wiil carruurtaadu haweenkay guursadeen iyo kuway sii dhaleen haweenkay guursadeenna waa kaa xaaraan haaulaa'i kulluhunna intaasoo dhani yaxrumna waxay xaraam noqdaan bimujaradi alcaqdi xaaska hooyadeed iyo ayayooyinkeed aabbaha caro haweenkuu qabay iyo awowyadaas ilmahaaga iyo caruurtaada iyo haweenkay guursadaan bimujarad labadaasi inuu caqdi zawaaj dhex maray ama adiga iyo gabadhan caqdigii zawaajku dhacay bay ku xihan tahay gabadha haddaad mehersato hooyadeed waa ka xaraam ama reer noqda ama ha noqonina marba caqdi haduu dhaco usuusheedii hooyadeedi iyo ayayadeed waa xaaraam aabbaha iyo awowgaa marba haweentan hadduu meher u qabtay adiga waa kaa xaaraam ama reer ha noqdaan ama yaanay noqon ilmaha dhashayo wuxuu sii dharay marba gabadhan hadduu meher u qabtay waa kaa xaaraam ama reer ha noqdaan ama yaanay noqonin taas uga jeedaa yaxrumna bimujaradi alcaqdi inuu caqdii nikaax dhacay keliya ku xaaraantinimada taxriiman muabadan xataa hadday kala tagaan adu isma taaban kartaan waamaa bintu zawjati xaaskaagu gabadhii ay dhashay si ay nin kale u dhashay falaa taxrum xaraam noqon maysa ilaa bidukuuli bilummi hooyadii inaad reeraysato maahan haddaad haween guursato waxaynu nihi hooyadeed iyo ayaydeed markaa meherku dhacay oo nikaa xaaraantinima hadda iyadu gabar iyo carruur kala leedahayna markaad iyada reeraysateed gogol isugu timaadaan bay xaraam kaa noqon fa in abaana alumma hooyadii haddii uu furo qabla dukuuli bihaa isagoon u galmooninoo reeraysanin xallat lahu bintuhaa gabadheedana waa u banaanaan inahaas waa qur-aanka qaybta dambe lagu sheegayo xurimat calaykum ummahaatukum hooyooyinkii waa idinka xaaraam wa banaatukum gabdhihaad dhasheenna waa xaraam wa akhawaatukum gabdhihii walaalihiinaha wa cammaatukum eedooyinkiin wa khaalaatukum habaryarihiin wa banaatu akhi walaalkaa gabdhuhu dhalay wa banaatu ukti walaashaa gabdhahay dhashay iyo wa ummahaatukum alaatii ardacnakum hooyooyinkii nuujiyey wa akhawaatukum min aridaacati walaalahaad naas wada nuugteena gabdhaha waumahaatu nisaaikum haweenkiina gabdhihii ay guursadeen gabdhihii ay hoyooyinkood xasaskiina hoyooyinkood mar waxaa la yidhi walaa tankixuu maa nakaxa aabaaukum min annisaai abayogii waxay mehirsadeen haweenaha guursanina mar waxaa la yidhi waxalaa-ilu abnaa'ikum aladiina min aslaabikum caruurtii aad dhasheen ee fasli aad u dhasheen ee iska sheeg sheeg kale aan ahayn haweenkii xalaal u noqday guursadeen waa idinka xaraam mar waxaa la yidhi warabaa'ibukum ullaatii fii xujuurikum min nisaa'ikum ullaatii dakaltum bihina gabdhaha haweenkaa qabtaan ay dhaleen ay rag kala u dhaleen ee hoostiina ku nool hooyadood haddaad reeraysataan baa idinka xaraamta inaas fain lam takunuu dakaltum bihinna hooyadeed haddii aadan reeraysaninna falaa junaaxa calaykum wax dembi amala ah yadi intaas inta aayaddu sheegtay wey وyحرم عaليه halkan wa halka la soo geli doona dhegeysta وaيحرم عaلaيهi intaa waa caqdigii waxaa xaraamka arinkii man waطiahaa man haweentii waطiahaa uu u galmoodo أxadu aabaa'ihi aabbayowgii isaga dhalay mid kamida aw abnaa'ihi ama cilmihii isagu dhalay mid kamida uu reeraysto hal marna ha noqotee bimilkin lahaansho aw shubhatin ismoodsiis haweenku intuu aabbahaa milkiyey ama awowgaa uu raalaystay bimilkilyamiini xataa hadday xorowdo ama cid kala garato mana guursan kartid mana agmari kartid laa bicaqdin walaa bimilki yamiinin agteeda ma mari kartid meel aabbayowgaa ay mareen dariiqay mareen inaad ka dabamarta lama ogola oo israab qaataan waxaa ka mid a ilmahaadi iyo wiilashaadiiyo waxay sii dhaleen islaanay ama addoonay lahaayeen ay reeraysteen ama ay ismoodsiis ku reeraysteen agtooda ma mari kartid iyagana inaad israab qaadaan adiyo ilmahaagii wixii adiyo aabbayo loo diiday baadiyo ilmahaagina loo diiday dad isdhalay dariiqaa gobole isma dabageli karaan inay israab qaadaan lama ogolo waxaa kaloo maxkaa xaaraama wa ummahaatu mawtuu'aatihi huwa isagu haweenkii uu reeraystee u galmoodoo dhan waxay ka xaaraantinimaynayaa hooyooyinkooda addoonta aada leedahay ee reeraysatay hooyadeed maad mari karta islaanta aada ismoodsiis ugu dhacday oo adoo reerkaa amoodaya ah ama addoontaadii aad ka muraadsatayna hooyadeed weligaa ma aada mari kartid isagu bimilkin aw shubhatin wa banaatihaa gabdhaheedoo kalena waa lamid sidii ti milkil yamiinka iyo shubhada iyo nikaaxa saxiixa intaba isku xukun weeye naag sidaa aad ku reeraysatay ood gogol u galmootood kala xaajo gudateen usuusheedii hooye iyo ayey iyo ilmahay dhashayna agteeda ma mari kartid adiga usuushaadii iyo ilmaha qashayna agteeda ma mari karaan kullu daalika intaan soo sheegno oo dhani taxriiman mu'abbadan wey waa taxriim daa'im oo weliga joogtaan ayaxrim waxaa xaraama kii ku meel gaarkaha ah wey an yajmaca inuu ku humiyo bayna almar'ati wa uktihaa qof dumar iyo walaasheed inuu wada guursado ma banaano ilaahay baa yidhi wa an tajmacuu bayna alukhtayni ilaa maa qad salaf inaad isu keentaan laba walaalo ah caqdi ku kulmisaan wixii horeed tagay eh, ka horreeyey taxriimka sidiisii dhib ma laha isaga laakiin wuu sii socon karaa looma jeedo aayaddaa maadaama ilaa maa qad salaf wixii ka horreeyey aayaddan ee sidaa ku dhacay baa culimmadu waxay yidhahdeen waxaa qaar ka fahmi karaan dadku intay la qalloocato wixii ka dambeeyuun baa la diidayaaye wixii ka hor dhacay wuu iska jiri karaa ma loo qaadan maya walidaalika taa waxay ku xambaartay culummada mufasiriinta qaarkood ilaadan bimacnaa waraa wey inay yidhaahdaan ilaahdan man tajmacu bayna alukhtayni ilaa maa qad salaf walaa maa qad salaf oo aayaddaa ka hor dadkiisa soo guursadeen soo qabay laba walaalo ah wada qabi kara wey oo ilaa oo bimacnaa waraa luqadda ma ku jirta waxay dhaheen haa luqadda waxay yidhaahdeen ashcaartana waan ka helay axaadiidna ay ku fasireen ama axaadiista xadiidkii anab ala slaam nahaa can kalbi saydi an can ilkalbi ilaa kalba saydin istinahaas fuqaada qaar waxay la marta ilaa bimacnaa walaa wey wuxuu nabigu reebay kaas walaa kalba saydin beex buu ka hadlayaa bay yihahdeen xataa lama gani karaysa kakalana beyd bay keenaano waxay yidhahdaan lacadlu abika ninkaa wuxuu ka hadlahayay wax walba oo wada joogaay wuu kala tegi markaasu wuxuu ku gebagabeeyey ila alfarqadaani farqadaanka utaqaana xidigan qutubka la yidhahda ee qiblada ka muuqda laba xidigoo markay de isha laga eegayo dhinaciisa kasoo baxa dhinacana ka dhacaa jira adaa farqadayn la yidhahda ma kala tagaan ba yidhahda ila alfarqadaani ay wala alfarqadaani baa looga jeedaa ba yidhahda calaa kulli xaal aayadani laba gabdhood oo walaalaha inay wada guursato ma ogola lamana jamcin karo waana nasfuraan laakiin mid hadday dhimato ama mid aad kala tagtaan ta kale waa guursan kartaa nabigaba gabadhiisii markii hore cusmaan ka dhimatay tiisii labaad buu ku daray marka jamcigaa la diidan yahay si mutafariqa mid waad guursan kartaa intaa kala tagtaan ta kalena waad guursan kartaa aw camat camatihaa aw wa gabarh iyo eedadeed iyo gabarh iyo habaryarteenna layslama guursan karo oo nabig laa yujmacu bayna almar'ati wa camatiha walaa bayna almar'ati wa khaalatiha iyagana laysuma dari karo nabig ala slam wain tazawaja guursaday ninkii imra'atan haween buu guursaday naag buu guursaday uma waiahaa waxaa u galmooday oo u tegey abuuhu aabihiibaa u tegey gogoshiisii duqii baa u dabamaray aw ibnuhu ama wiiluu dhalay baa u dusay bishubhatin ismootis laakiin zina maaha aw waiya huwa ama isagaaba u tegoo ku qaldamay ummahaa hooyadeed aw bintahaa gabadheeda bishubhatin ismootis infasaxa nikaaxuhaa nikaaxeedu waa buraya mas'aladu hadday shubha ku timaado ma ma ogi wax khilaafo fuqahada ka taagan nikaaxa inu furayo haweentaadi hooyadeed ama gabar ay dhashay cidday dooni ha u dhasho xataa adigaa ku dhasha dee haddii uu ninkii ku fakaro laba mid wey inuu min baabi zina ay tahay ay ku talagal tahay iyo inay tahay ismoodsiis iyo inuu ku qaldamay oo haweentiisii buu mooday ama addoontiisii buu mooday inkaanu ku dhacday iyaduna way u aamustay ama weyba argagaxday oo waxay samaysa may garan weyday wax alla qadaray baa ka qornaa way dhacday alaa kulli xaal waana xaalaad naadira wayse dhacaan inay dhacaan anigu soomaalida laba dhacdaa iga soo martay oo nin sodohdii ku khaldamay wagtaad markaad qaadi noqoto iyo wadaad su-aal la weydiiyo markaad noqoto mashaakilka dadka oo dhan baa lagula iman mashaakilkii waxaa kamida ah inxiraafaadki xataa wixii inxiraafaad akhlaaq xumaha oo dhan waayahan dambana waxaa sii adkeeya dhibka lagu sii beriyey bahar telefoon la yidhahdo qofkii ma aragtid kulamana joogo in hadda uu la gartiyo kumu ahaa kama baqayo wax allaala wuxuu rabiyo ereygu rabiy suu rabi ku weydiin marka waa uu kugu sii dayn waxyaaba marka qaarkood aanan dhegaysan karin markaad maxkamad u fadhiisatana qaarkood akhlaaqdu ka luntay markay ishaystaan reerku erayaday isticmaalayaan adigaan damiirkaaga iyo xishoodkaaga xamili karin markaasaad mararka qaarkood ka kici fadhiga ama haddii hawshan hawl culuba ma ahee wardoo odayaasha tolka isula tali markaad dhegaysan weydo maanaa de afxumada erayada ogtay erey sharfeed iyo waxaa jira erey akhlaaq xumaa taasi waxay kutusaysaa wax badan mid waxay ahayd nin baa lay tusay waxay ahayd ninkaasi meel heblow ku dhashay nin waaye oo qisuu leeyahay kaasa waxaan ku ninkii ii sheegay qisadu maxay tahay wuxuu yihi isaga aabbihi baa meel waddan hebel isagoo aroos bushow isagoo de reerkiisii ku socduu soo galay islaamtii sodohdii ahay xaaskiisiina maqan tahay sodohina ku jirto buu ka soo kordhacayoo waxba ma hubsanin sodohdiina ma qaydin markii wax dhammaadeen buu hoos u dhigtayo say waxu dhaceen buu arkay iridii guriga ka soo baxay ee soo dhaqaaqay dib uma soo noqonin dad iyo daltoora kuma noqoni uu ka haajiray halkaasuu reerkal ku guursadoo reerkii kale ninkan u dhalay qisadaas saasay u martay qisadii ugu dambeysayna hadda safartay iyo soob afrika ahayd baa su-aalihii culimmada la weydiinayay ninka su-aalaha qaybinayaa ku dhawaa su-aalihii uu diyaarsaday culimmada inuu weydiiyey kamid ahayd su-aal noocaas oo kaleeta nin la saas ay qabsatay su-aashu saasay u qoran tahay islaamkeeriyey su-aalihii afirinaya wixii ku dhacday baan ka qaado waxaa wax fagaaro lama geeye iska dhig hoos baa la dhigaay ninka dhibaatadan qaba gaarha ah ugu yimaado wadaadadeed waxaan fogaanaha dadka hadda dhigida ka reeb waan akriyey aad baan u akriyey ninka telefoonkiisii baa qoran dhibkaasaa igu dhacay saasaan sameeyey buu leey asabaanay ku waa xaalaad sidaas oo kaleetoo dhaca hadday dhacdo reerkaasi waa bis hadda gabadheeda saa loogu fakado lagu khaldamo ama hooyadeed lagu khaldamo ama aabbaha uu ku khaldamo ama wiilashaa ku khaldamaan reerka in fasakha nikaaxuhaa fuqahada qaarkood sida ibnulmundir iyo ijmaac bayba soo guurinayaan culimmada ajmaca kullu man ajmaca kullu man naxfadu canhu lcilma halkaasay marayaan hal masalaa la isku min baabi takmila hadday zina tahay qasad zina qasad hadday tahay oo ninkood islaamtii gabadhay dhashayba qasdan u farxmay aad taas haladahaasi aad bay badan yihin ama hooyadeedba qastan inkilisshee ka fahmo dadkana xumaato ay ku talagalaan dadku hadday diin ahaan ayna celinin oo diin ahaan iyo akhlaaqaan ay inxiraafaan oo ay leexdaan waa ka dhaca taasi hadday dhacdaa waa la haystaa shaaficiyadu in nikaaxu buraya ma qabaan jamhuurtu laakiin nikaaxu uu buraya qabaan oo lamid tahay xaaraan iyo xalaal ba isku mid tahay oon meeshaa la israad qaadi karin adiguna inaad ka dhaxaysa gabadh iyo hooyadeed socod mayso iyo gabadh iyo hooyadeed ka dhexayn mayso ama tadaan qabti iyo gabadh ay dhashay noqoto ama tadaan qabti iyo tii dhashay mid walba ta kale marka loo eega waa gabadh iyo hooyadeed nin gabadh iyo hooyadeed kama dhaxayn karo gabadhina nin iyo aabihii kama dhaxayn karto adiga aabbaha wiilkaad dhashood adigoo aabbo u tahay o isu aabbaa hal haweenaydi kama dhaxayn karto laakiin jamhuurta fuqahada waxay leeyihiin xaaraan iyo xalaaltoona kama dhaxayn karto ha kala reebi marba meeshaa way haddii irsaa dhacdo waa taqantiyowday meeshaa way fasaaday albaabada in la wada xiro la wada kala diro buxadu ku fiicany saasay fuqaraa jamhuurtooda leeyihin waman xarum majnuun mukalaf lama hadlan hadda waxay ka hadlayaan shaaficiyadu nin majnuuna kama hadlayaan fuqahada mukalafba maaha qofka ugu zinaystana lama dhigi karo xad buu galayna lama dhigi karo waxay ka hadlayaan laakiin xisna markay ka hadlayaan haddii la xooga xaataa xoog iyo qasab haddii lagu fara xumeeyo axkaamtii waa mufta waay dhahen galmo galmo wey annaga waxaan leenahay meeshan galmo ma dhacday sama dhicin galmo hadday dhacday fantashiru hala kala yaaco kala jagacsado alaabta kala rarta reeraha iyo guryahana hala kala furfuro ninba meeshii qabatay iyo dunida meeshii soo ceshata ha u dagaalo kala taga halkaasay fuqaada siday waman xaruma wixii kii xaraam noqday ee qofkii dumara guurkeedu xaraam noqdo min daalika intaa kamida bilnasabi abtir ku xaraam noqday xaruma biridaaci luguna u ka xaraam noqdaa qof alaale qofkii haddaad wada dhalateen xaaraam kaa ahaa ee dumara haddaad nuugma isukiin keentana waa kaa xaaraam hooyadaad nuugta waa kaa xaaraam sida hooyadii ku dhashay hooyadeed iyo ayeeyadeedna waa kaa xaaraam sida hooyooyinkii iyo ayeyadii dhalay kuisii ku dhashay walaashaa kula nugtay waa kaa xaaraan sida walaashay kula dhalatay bay lamid tahay ilmahay tashayna siday ilmihii walaashay kula dhalatay u labidii waa kaa xaaraan hooyada aad ninkii qabay iyada walaasheedna waa habaryarta waa kaa xaaraan sidii tii ku dhashay tii walaasha lahayd eedadii aabbahaana waa eedada islaantana aad nuugaysa ninka qaba aabbuu ku joogaa boodkiisa walaashiina waa eedada hooyadiina waa ayayda wixii u dhalayna ee kalena waa kaa xaaraan sidii booskii dad ay dhaleen baa la mid noqon hal mid buu nasabka kaga duwan yahay marka nasabka ee qof walba qofkan kale ee walaalkaa ee lagula dhalay taxriimkii uu kula geli lahaa laakiin walaalkaa uun kula nuugin taxriimka kula geli maayo sidii isagoon la dhalin buu isagu ka dhigan yahay adigana adoo lagu dhalaad ka dhigan tahay nabig ala slam wuxuu yidhi ina aridaacata tuxarimu maa tuxarimu maa yaxrumu min alwilaadati nuugmadu waxay xaraamtinimaysaa qofka wixii dhalasho xaaraan kaga noqon lahaa waman xaruma qofkii uu xaraan noqda nikaax waa in la guursado oo miman dakarnaahu dadkaan soo sheegnaya xaruma sidoo kale waxaa xaraam noqonaya waduhaa in loo taga bimilkilyamiini addoonnimo hadday gacantaada kusoo gasho inaad ku reeraysato milkilyamiin lama ogola nikaaxun baa la diiday may nikaaxa waxaa loo diidaya gogoshiya reerkaa la diidana milkilyamiinkuna waa nafsu natiija oo lamida wey waman waia ninkii u taga amatahu addoon uu leeyahy caadi ahayn buu reeraystay uma tazawaja kadib buu guursaday ukhtahaa walaasheed aw camataha eedadeed aw khaalata habaryarteed soo lama dhihin gabar iyo walaasheed iyo gabar iyo eedada habaryarteed guur laysuguma keena somaynan haysan midna waa addoontiisii midna waa walaashii midna waa xaaskiisii taas ma laisugu keeni karaa maya xallat lahu waxaa u banaan almankuuxatu tuu guursaday wuu reeraysan karaa وaxarumat اmamlukatu tuu milkiga ulahaana waa ka xaraam maxaasaa loogu kala qaybiyey waxay dhaheen caqdiga zawaajka nikaaxa asalkiisu manfacada asaaska wey waa istimtaaca wey halkaasaa loo jiheyey milkiyadiya lahaanshuhu asalka manfacaduna waa istikdaamka saasaa istikdaamka xaggaa loogu jeediyey saasaa lagu jamcinayaa bay yihahdeen saa darteed gogol laba walaala ama isu eeda ama isu habaryana gogol laguma kulmin karo nikaaxna laguma kulmin karo labadooda labadoodoo addoommo ah milkul yamiinna laguma wada reeraysan karo iyadoo midna addoon tahay midna ay xor tahayna nikaax iyo milkul yamiin la keeni karo sida isuguma iman kala duwan wayaxrum waxaa xaraama cala lmuslimi muslimka nikaaxu lmajuusiyati wlwaaniyati gaalada aan ahlu kitaabka ahaa gaaladu waa saddex laakiin say ufudaata marka hore waa labo gaal asala iyo gaal murtada murtadku waa baab gaal gaalkii asalka ahaana laba qaybood wey ahlu kitaab dada iyo dadaan ahayn ahlu kitaabkuna waa laba dadka kalena waa laba ahlu kitaabku waa labo waa yahuud iyo nasaara gaalada kaleo dhanna waa laba oo waa majuus iyo wasani majuusna kuwa dabka caabudaa la yihahdaa wasanina inta kalea la yihahdaa xataa hadduusan diin rumaysnayn wasani baa la yihahdaa hadduu sanam caabudo wasani baa la yihahdaa gaal kasta oon ahlu kitaab iyo majuus ahayn baa wasani la yihahdaa marka wasanigu aad buu fara badan yahay wayaxrumu cala lmuslimi waxaa ka xaraama marka nikaaxu lmajuusiyati waalwasaniyati waayo ilaahay baa wuxuu yihi walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'minna gaalaha guursanina ilaa ay islaamaan cumuumkaa waxaa laga soo reebay wlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba ahlu kitaabkaa laga soo reebay inta kale gaaladu cumuumkii walaa tankixu lmushrikaati bay ku baaqi noqdeen halkaa way asalka masalada dariiskeeda wlmurtadatu naag ridowdayna guurkeedu xaraam wey guurna ma qabanayn maxaa yeelay liannahaa laa tuqaru calaa diini wax diinoo loo ogol yahay oo islaamnimo inay soo noqoto in la dilo maahane iyada dee in la dejiyo oo la biilo layskuma ogeynba inay islaamtiiyo in la dilaha laysku ogaaye in guri la dejiyo la daweeyo oo la biilo oo la jeclaysay carur hooyo kuugu noqoto ta yaa isku ogaa horta taa sharcigu fasixinba wamanku naagti ama haweentii axaddu abawayhaa labada iska dhashay midkoodi kitaabiyun uu yahay walaakaru ka kalena majuusiyun uu yahay waa xaaraan walamatu lkitaabiyatu addoon ahlu kitaab ahna xaaraan wey wajaariyatu bnihi wiilkiisu addoon uu leeyahayna xaaraan bay saa ka tahay wajaariyatu nafsihi isagu addoon uu leeyahayna ma nikaaxsan karo wa maalikatuhu isagu hadduu addoon yahay haweentii lahayd isagana ma nikaaxsan karo intaasoo dhan nikaax iyo guur ma qabta wey amaa qaybta hore kitaabi nin ahlu kitaaba iyo naag majuusa iska dhalay ama nin majuusihi iyo naag ahlu kitaaba iska dhalay labadooda kee la raaciyaa nus nus bay noqotay nus xaraam wey nusna xalaal wey keebaa la tarjiixinayaa taxriimkaa la tarjiixinayaa sabab alaslu fi اlabdaaci alxurma baynu soo dhigay maadaama asalku taxriim ahaa halkan taxriim iyo taxriim isugu yimaadeen taxriimka raaci waxaa la taqliibinayaa xaraamta ama alamatu lkitaabiya addoon in la guursado laba shardi baa ku xidhnaa naska qur-aanka liman khashiya alcanata inuu ziro ka baqo qofkii isxajin kari waayo iyo addoontu inay mu'mino tahay min fatayaatikum lmu'minaati laba ceebood hadday isku darsato lama ogola addoonnimo iyo gaalnimo hadday isku darsato lama ogola walidaalika aktaru mufasiriina fii qowlihi tacaala wاlmuxsanaatu min aladiina uutuu kitaaba in badanoo mufasiriinta waa almuxsanaatu bimacna axaraair baa loo jeedaa inay xor tahay haddayba gaal tahay un xor un ha noqoto laakiin waana gaal waana addoonoo ilmahaygii nin yeelan iyadoo gaalaha baana hooyo u noqon labadaa ceebo ma isuma qaadan kara ay ku qaadi yihahdeen wajaariyatu bnihi wiilkiisu addoon uu leeyahay guud nikaax kuu qaban maayo waayo duqi hadduuba nikaax u baahan yahay uusan haysanna addoon maxay ugu banaanaan lahayd liman khashiya alcanata iyo mu'minad inay tahay soo maaha liman khashiya alcanata duqi waa baahan yahay shardigii kale waa ku ahaa san saddexaad baa jiray oo ahaa inuusan xorna guursan karin waman lam yastatic minkum tawla an yankixa almuxsanaati almu'minaati kuwa xorta inuu guursado awood dhaqaala duqi mahayo khashiyal canatana waa yahay addoon baa u banaanaatay addoonta yaala wiilkiisa iskale wiilka xaaladaas waxaa ku waajiba taswiijul abi wa icfaafuhu inuu xaaraan ka ilaaliyo reer u yeero waajib bay ku tahay wiilka walidaalika caqdi looma baahnee ama mid xoru u guurin hadduu leeyahay oo xaajadii iyo daruuradii addoonta banaynaysay baa ka bixi meesha ama hadduusan lahayn addoontan inuu ku wareejiyaa waajib ku noqono liicfaafihi milkliya mid bay ugu banaanaan caqdi nikaax looga baahna marka waa jaariyata nafsihi addoonuu leeyahay addoonuu leeyahay waa mehersani ma loo baahna meher ma qabto waayo bimilkilyamiin bay ugu banaan tahay caqdi iyo meher muxuu uga baahan yahay marka me meeshaasoo kaleeta hataa adigu addoon keeno oo qabiilku nikaaxaha uu yihaahdo nikaax ma noqda kaasi milkilyamiinkii unbay reer ugu noqon kartaa wa maalikatihi addoon haweentii isaga lahayd hadduu addoon yahay guurna u baahdo addoontiisii ha sayidadii lahayd nin muu noqon karaa maya caqdi mau noqon buu qabanayaa maya leanna mas'alada waxaa ka imanaya tanaaqud saa uga imanaya biictibaarihaa sayidatihi ay tahay inuu adeeco amarkeeda qaato say rabta ay amartaa ka dhalan biictibaarihi zawj haddii laga dhigana inuu xaqi aacadii iyo qawaamadii yeeshaa keeni axkaamtiiba ay kardin marka saa darteed lama ogola nika haddii tia waan meersa hadduu yihahdo horta ha xorayso hadday rabta nin inuu unoqdo meersato horta ha xorayso markay xoraysto isagoo xorayna milkiin ha meersado laakin yajuuzu waxaa banaan wafcu amati lkitaabiya addoonta kitaabiga inuu reeraysto bimilkilyamiini inuu leeyahay addoonta kitaabiga addoon uu leeyahay hadday tahay waa reeraysan karaa waayo ilmuhu xerbuu noqona asagaa iskale addoontiisa ilmahay u dhashayna wildinada ilmihiisa addoon uma noqdo ma milkiyo waana soo marnay wa taxrumu waxaa kaloo xaaraam almulaacanatu naagtii licaan gashay cala almulaacini ninkii licaanka la galay xaaraamka waa taxriim abadiya ninkii haweenku hadday qabaan licaanku xali waynoo iman doonaa baatan weeye insha allahu tacaala nin baa haween qabay haweentiibu wuxuu ku tuhmay inay gogol dhaaftay waa dhici kartaa xataa ilmo ay wada inuu yidhaahdo ma dhalin markhaati keen baa la yiri oo wuu waayey licaan waxa la yidhahdaa u banaan inuu dhaarto afar jeer oo ilaahay ku dhaartay inay runtii tahay oo haweentan kuga dhaartay marka shanaadna uu ku gebagabeeye dhaarta haddii uu been sheegaya lacna ilaahay inay saa ku dhacdo iyaday kusoo wareegi baasha mudacigii waa laga soo gudbay iyadii hadday hadday tiraado waa waan dhaaran afar jeer way dhaaran inuu been sheegayo marka shanaad hadday runtii tahay caro ilaahay iyada inay ku dhacda ku dhaaran ba ilaahay halkaa marka la joogo nabig ala slam muxuu amray an yufaraqa baynahumaa in la kala kaxeeyo uma laa yajtamicaani abadan weligood isu iman mayaan intay noolyihin dunida hadday labadoo rag iyo dumar ka soo hadhaan isuma guursan karaan baalkaa licaanku meel adag buu istaagay wa nikaaxu lmuxrimati naag muxrimadu xaj iyo cumro xiran lama guursan karo lamana guurin karo raggii un la xugun tahay laa yankixu lmuxrimu walaa yunkaxu mana guursado loomana guuriyo caqdiga qof muxrima caqdi ma qabto nin muxrimana caqdi ma samayn karo ma ma guursan karo waxaa kale walmuctadatu naag ciddo tirsanaysa min gayrihi nin kale naag nin kale ka ciddo tirsanaysana oo ciddadii dhammaaninna ma guursan karo ma miirsan karo nikaaxaana madhama asaxayo oo ilaahay baa hore wuxuu yidhi walaa tacdimuu cuqdata nikaaxi xataa yabluga alkitaabu ajala ilaa waqtigiisuu ka gaaro yaxrumu waxaa xaraama cala alxuri ninka xortaa waxaa xaraam ka ah an yajmaca inuu kulmiyo bayna akara wax ka badan min arbacin afar nagood afar haweena ka badan nink ma guursan karo nabiguna khasaa'istiisii bay kamid ahayd calayhi salaatu wasalaam ilaahay baana yihi fankixuu maa taaba lakum min annisaai masna laba wa hulaasa saddex iyo wa rubaaca afar afar ka badan lama ogola nabigeennana camalan buu u fuliyeyo waxaa soo islaamay nin la yihahdo khaylaan isaqat isagoo toban qaba toban nabigu waa u yeero wuxuu yihi amsik arbacan wafaris kayrahuna afar reebo inta kalena fasax waxaa kaloo soo islaamay nin la yihahdo xaaris ibni qays oo sideed qabo waa u yeerayo wuxuu yihi ikhtar minhuna arbacan afar ka door inta kalena waa macsalaam halkaa waxaa laga gartay afar wax ka badan khasaaista nabiga ahayd calayhi salaatu wasalaam ummadda lama wadaago laakiin anuu wadaad sagaal qaban garanayaayo weli weeye la dhihi jiray nolol baan ku wahay weli geeri kuma maqal sagaal buu qabi jiray weli buu ahaa la barakaysto weli nolol baan ku ogahay inkastoo dhowr sana ka hor igu dambaysay warkiisa laakiin nolol baan kaga warqaba walow alawlaa sida fiican halka si fiican udhegeysta walowlaa sida fiican aliqtisaaru inu iskaga ekaysta weeye calaa waaxidatin mid hadduu ka baqayo weeye inuusan ka bixi karin cadaalad baabu lqasmi bayna azawjaati baan ugu tegi doonaa cadaaladda iyo shuruudeed iyo waxay tahay iyo aahaartay keenaysa haddaan la ilaalin baab baa lagaga hadli doonaa insha allahu tacaala iyo masaa'ilkeeda laakiin meeshan waa cabsi iyo cabsi maaha cabsi ku daabu ku inkastoo fuqahadu isagana khilaaf badan ka jiro qaar ay leeyihiin may waaa ka waxaa ka fadli badan tacadudkao qur-aankaba matnaabu ka bilaabayo bukhaari wuxuu ibnu cabaas ka wariyey khayru haadihi lummati akaruhaa nisaaan buu yihiyo ummadda nabi maxamed baa u khayr badnaayo ugu haween badnaayo nabigu wuxuu kasii digey bay culays iyo dhibaatay ma doono masaalix badan baa ku jirto wax badan bay akriyeen qolada war kala qabana qolada halkan qaba warkoodu waa cad yahayo inaad jawsaga xaajadaaguna mid kugu filan haddaad laba ka dhigtayna joog sabayso naar ku gashaa laga yaabaa waxaan daruuro ahayn baa naar u gasho laga yaabaa fain kiftum an laa tacdiluu fawaaxidatan awma malakat aymaanikum bariya walow wuxuu xaq u yahay an yataa inuu u galboodo ku reerayso fii milkilyamiine lahaansho iyo addoonnidu maashaa intuu doono haweenka addoommada isaguu leeyahay intuu doon u gaarsiisan karaa afarta waxaa loo jideeyey kuwa xorta uu guursanaye addoommo uu le uu reeraysanayo ilaahu boqol iyo kun hajaarki hadduu raraysa u kari karo wayaxruma cala alcabdi addoonka waxaa xaraam ka ah agtara wax ka badan bimitnatayni laba addoonku laba ka badan ma guursan kara yidhahdeen fuqahada waxay u deliishadeen maadaama addoonku nisful xurri uu yahay cuquubadii haweenkana addoommada ana la yidhi yaa raggiiba ma nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaabi haweenna labay guursan karaan dalaaqna laba inkana yihiin labayna wax ku furi karaan saddex bay dalqaduhu ahaayeene maxaa laba uga dhigteen mid ma qaybsantay yidhaahdeen marka miya nus bay noqon lahayde nus dalqad nus ma yeelatee labadii baan iska buuxina saasu raacinay waxaa intaa ka badan baabu alaaq alcabdi baan kaga hadli doonaa baatan inaan gaarno wayaxrumu xaraama cala alxuri ninka xorta nikaaxu amati muslima addoon muslimada inuu guursado ilaa an yakaafa alcanata inuu ka cabsada maaha canad maxaa la yidhahdaa wahuwa alwuquucu fi zina inuu ku dhaca zina wey walaysa cindahu inaynan ahayn baa shardi ah adoon naag xor uusan qabin tasluxu usuubata lilistimtaaci reeraysi naag xora inuusan qabin oo reeraysi usuubataa shardi ah hadduu mid xor hayso adoon looma ogola man lam yastaic minkum waman lam yastatic minkum awlan an yankaxa almuxsanaati i fahuwa cajaza uu ka cajizo keri waayo can sadaaqi xuratin ah, naag xora meherkeed uu keri waayo aw amani jaariyatin addoonuu soo gata lacagdaadoo tasluxu suubatana uu waayo addoon lacag uu kusoo gata ma hayso mid milkigiisaa ma jirto naag xora wuxuu ku guursada ma hayo xarigiisana kuma jirto sinana waa ka cabsaday addoon muslimana loo ogolaanaya sidaas u maliaahirka ayada laa yaixu asix maayo nikaaxu shiaari nikaaxu shiaarka la ihahda ma asaxayo wa nikaaxu lmutcati asixi maayo huwa an yankixa waa inuu guursada ilaa muddatin walaa nikaaxu muxallil nikaaxa maxalalkanu ma asaxo saddex nikaaxun asixin buu kusoo gebagabeeyey taxriim muxaramaadka nikaaxu shikaar ma asaxo shikaar waxaa la yidhaahdaa gabdho la isku bedelanayo wey walaashay baad guursan anna walaashaa baan guursan gabadhaydaan ku siin anna gabadhaadaan isiin halkaas marka la joogo ama meher ha la magacaabo ama meher yaa la magacaabi gabdhaha sidaa la isku siiyo ee sidaa la isugu guursadaayey nikaaxeedu ma asixo sabab waxay dhahen sharcigu hal qadiyad buu eegayaayoo xikmada reerku waa reer asalku waa inay isku fiican yihiin laakiin berri waa isku dhici karaan haddii sidaa la isu guursado oo ficlan waan aragnay sidaa haddii la isu guursado laba mushkiladood baa imanaya mushkiladda koobaad gabdhihii mid in la dulmiyo oo ninkii nacas ardaala ku noqdo oo maadaama isagay adna aada gabar ka hayso aada gabadhii dulmigii jac ka dhihi weydo maadaama xaggan faraqa lagaa hayso gabadhan walaalkeed kuma adkeyn kartido oo xaggunbaa faraqa lagaaga dhegi ama aabbaheed jac kama dhihi kartid gabadhaadii wed waa sodonka gabadhanna waxaad ula dhalatay oo ninkan ka fiiri laguu yidhi hadhow hadduu dulmiyo jacnaad ka dhaado ood xaqayda u gudbayso masalan ka waxaa labaaday keeni in gabadh la dulmiyo sakala darteed tan hadduu ninkii ku xumaado oo fur la yidhaahdo oo uu furo kii kalena intuu xanaaqa gabadhooda lasoo furay tii kale na soo furan waxba kasban dembiga gelin tan damba aada u dhacda dab nimankan khaliijkaah bay mushkiladaasi si aad u daran uga taagan tahay khaliijku way ismaalmaadeen guursadaan reer wiilashani qoyskay ka guursan gabdhahooda kuwana kuwan gabdhahooday guursan tu xaggana markay la xumeeye la furo tu xaggaana soo furi oo mushkilad aada u dhib badan baa ka taagan qoysaska marka saa la isugu noqdo waana aragteen mid iyo haween laba rag iyo dumara markay isku xumaadaan mid qaacido qabsada gaar ahaan dhalinyarada anfici ama ninkaan dhibkaa marin bay anfici mar hadduu reerku isku dhaco isku dhiciina xalyeeda waayo aakhirka dadkan waa qoys iyo qabiil gabadha reerkooduna iyagoo markii hore ogaan oo garaabaya inay khaldamay marka la kala tago iyadun bay la sadiiin ninka reerkooduna iyagoo inuu qaldanaa ka garaabayay haddii la kala tago aqaarib asal waxaa ninkun bay la safayiin qolaba dhinacoodun bay la safan haddow calaacalki wax kastoo la akriyaba aftuurka labada dhinac wuu wada gaari qof qof akhyaarnimiyo odaysinimiyo waayo aragnimo hadday qabato inta kale waxaa weeye haragga waa un la ysu luri waana qadiyad kamida mujtamacii qabaliga ahaayo ninka labada reeree isku dhacay iyadoo nin walba reerkooda la safan jiray masaladiin baa qoyska taalla taasi waxay tilmaami mar haddii la ysku dhaco oo reerkii halkan la kala tago de kuwa xagga jirana kuwan ay la safan kuwa xagga jirana kuwan ay la safan waa tii sababtay wiil hooyadii shan xabaoo lagu dhintay sheekadaasay u dhacday haddii aad dhegaysato la yaabka hore waad ka soo yartay laba reer oo laba qoysaa isdaldhalay wiilkan ree abtigi iyo reerkoodaa islaayay ree abtigii baa si fiican loo laayay abtigii baa la dilay hooyadii adeerkeed baa la dilay walaalkeed baa la dilay kuwa ay eeddo u tahay baa la dilay soo ka xumaan mayso waa raxim iyo dad la dhashay maalinkii dambe reerkoodii soo duuleen kuwanaa qac lagu soo siiyey wiil dhashay kuwo walaalihii oo bah kalaa baa gabta loogu istaagay ninkii oo walaalkii la dilay adeerkii la dilay bay maqashay intay farxday alaalaastay maxaana aqmisay waayo oo xaafadii iyadana kuwada ka gelisay iyada waxaa la dilay wiilkeeda walaa caruurteeda walaalkood wey laakiin ciil hore haya sooma reer kastaa xabadda isugu dhurtay gabdha hadii la kala qabo ma la kala hayn lahaa oy xaajo soo baxdo shiqaar kastaasa asbaabtaasaa loo diiday bay ihahd xikmaddaasaa ku jirta nikaaxu lmutcati wahuwa yankaxa ilaa muddatin haweenteedaad guursato contract wey contract la kala saxiixanayo dhaqan shiica wey weli farji ka rakiisan fuluuju shiica lama arag gabadha bil lacag ku heshiinaysaan bishaasay reer kuu noqon kadibna bishii markay dhamaato bay bay baa laisli adag waxay samaynayaan cumru teg inta cumrada midba waxoogay kula heshiin weliga wax ziradii waay waxaa arkay waxaan ku arki jiray yurubtaas kumberiyo ay dumar un xubno ka yihiin contract lagaga qaado ninkani saddexdan bilood buu wadanka joogaya shaqaya waxbuu u joogaa kambaniguu tegi naag reer u noqoto cuntadiiya waxu kariso contract la soo geli mid baa lasoo sin contracti lasoo saxiixaya anasal matcadiyo buuli marka contractiyada la qaadanaye la ijaaranaya haweenka oo kaleeta wey walaa nikaaxa almuxallili ninka naag saddexdii ka dhamaatay nin u xalaalaynaya guurkiisuna maasax wahuwa an yankixa waa inuu guursado liyuxalilahaa inuu xalaaleeyo liladii midkii allaqahaa alaaan saddex furay in saddex furo rajacsidii ka dhammaatay buu rabaa inuu qildayo waa ka nabig ala slam uu leeyahay lacana allaahu lmuxallila waalmuxallala lahu lacnad allaha ku rido naxariista allah ka fogay kan u xalaalayn iyo kan loo xalaalaynaya marna wuxuu ku magacaabay ninkan wax xalaalaynayaaye atays mustacaar orgi lasoo qoorsaday wey isagu walidaalika allahu naxariiste sheekha iyagii sheekh mukuson wuxuu dhihi jiray qisuu sheegi jiray midbaa mid ridda u istaagay islaam buu umaxlanaya markay gurigii galeen bu guriga aqal soomaali buu ahaaye buu ridda bidaaha afkiisa istaagay marka ha u dhaxdayna maraysa arkay or kusoo galo garbaha qabtay buu yiri bu haiyo bixin halkaas allahu naxariiste qisa saasoo kaleetoo fara badan ayuu tirin jiray qisooyinna anugu waxaa arkay ninkii nin in maxalo la yidhi oo ninkii wax maxalo la yii islaantii heshiiyeen oo ninkii cirka loo diro oo dagaal gaartay war iska tag la yidhi meesha wax kaa fiican baa yimid aduu marka hore sacbaan ahayn allahu mustacaan xaaraan iyo dembina gal xiliya reer nawaaba ku dhacday ninkii waxyaabaha dhaqanka soomaalida iyo xiyalka fuqahadu xaaraam wey fain caqada lidaalika saa darteed haddii u gunto ujeedadiisu ay niyadu tahay walam yashtarid uusan caqdiga ku shardin sax caqdigii waa asaxayaa hadambaade bimacnaa waxaa niyada ku jira ma ogaan karno mana isbaatin karna hadhow caqdigiinaan ku ibtaalino laakiin yudayan isaga waxaa laleeyahay daahir caqdiga waa asaxayaa lianna shuruudii caqdiga daahirkana waa kulansatay wax daahiroo naqdinayana ma jiraan laakiin isaga waxaa laleeyahay sidaa hadday tahay malcuun baan adiyo isagaba tihiin calaa lisaani maxamedin ogow adu qof ixsaan u falbaad lahayde lacnadi ha kugu dhacdo ilahay rasuulkiisa lacadu ha kugu dhacdo halkaasaan ku daydaynaa wallahu alam sal ala ala allah waxamdika ashhadu an laa ilah illa anta astaqfiruka wa ilayk الله أكبر الله أكبر الله الله السلام والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم weli salaada subax kadib laga bilaabo qaybta waysada iyo qaybta musqulaha waa la xiri doonaa hawsha baayana qaban doonaa waxaa suuragala oo dhan inay qaadato marka barakallahu fiikum idinka aada isku dageeda biyaha kasoo isticmaalaan ama musqulaha kasoo isticmaashaan qayb kastale dumarka kuma jirto ayadoo qaybta sare ee weysada iyo musqulaha ee qaybta ilaamada jirto way isticmaali karaan waa qaybta raga qaybta hoose ee lagu isticmaalaan weeye ama mid badbaade ama